سلام أحوال الشباب طيبين إن شاء الله بسم الله الحمد لله صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية سؤال كمان نجوب fasligani wuxuu baabu yahay fi ta'diibi lmutacalimi mutacalimka wax baranaya ta-adubkiisa iyo aadaabku dhaqankiisa bilaadaabi asaniya aadaabta sarsaraysay iyo khasaalka wan wanaagsan ayuu baabu yahay qala raximah اllah wayanbagii an yuؤdiba almutacalima cala اtadriiji biاlaadaabi الsaniya yanbagii waxaa wanaagsan oo habboon ay lilmucallimi waxaa u habboon an yu-adiba inuu ta'diibiyo oo edbiyo almutacallima kan wax baranaya khaasatan baabkan aan ku jiro waa baab alqur-aan ka qur-aanka xifdinaya baranaya cala atadriiji bilahdaabi asaniya inuu ku edbiyo aadaabta sarsaraysa iyo akhlaaqda wanaagsan walaakin bitadriij shay-an fa shay-an mar qura ma inuu kulli yani ku wada qasbo bal bitadriij washiyam almardiya kadalik yani aadaab asaniya iyo washiyam almardiya kulahaa waxaa weeyaan waa khisaal oo mutaraadifa macaanideeduna isku meel u tagahayo yani khisaalkii ama arimihii sarsareeyey ee akhlaaqdii wanaagsanayd ee mardiyada ahaydee raalliga ilaahay agtiisa laga ahaa inuu ku tadiibiyo oo ku edbiyo wa riyaadati nafsihi inuu ku edbiyo naftiisa aalibku inuu naftiisa uu layliyo bidaqaa'iq alkhafiya daqaa'iq alkhafiya wuxuu ujeedaa waxyaalaha qarqarsoon ee lataaifta ahee wanaagsan bimacnaa waxyaalaha sifaat sifaatka insaanka ee laga doonayo ee wanwanaagsan ee haddana khafiga ah dadku dhan ay ma gararta ayna dareemaynin alumuur almutacaliqa bilqalb min tahaarati alqalbi wa taskiyati nnufuus inuu ku tadriibiyo oo uu ku wahniyo ardayga ama uu ku edbiyo naftiisa layliyo oo naftiisa magaranaa lala naftiisa uu magaranaysaa la xarbiyo si uu daqaa-iqda iyada ah ee wanaagsan khasaarkaawan wanaagsan ugu helo wa inuu uga caada yeelo asiyaanata fi jamiici umuurihi albaatinati waljaniya isdhowrid inuu hadiya goor isdhowro taalibku fi jamiici umuurihi albaatina waxaan qarasoon iyo wahaahira waljaliya ka muuqdaan bimacnaa <clears throat> inuu khisaal wanaagsan uu ku edbiyo ku layliyo sawaan waxaa muuqda iyo waxaa qarsoonaya alumuur alqalbiya wayuxariduhu wayuxaridahu wayanbagii an yuxaridahu inuu ku booriyo oo uu ku tirtirsiiyo biaqwaalihi wa afcaalihi almutakariraati ee soo noqnoqonayay aqwaashiisa iyo afcaashiisa cala alkhlaas wasidqi waxusni niyaat oo hadal keliya maahe ficilka naftirkiisa mucalimku taahiirka uu ku yeelanayo waa inuu ablaq noqdaa bilxaali min almaqaal xaaladda mucalimku ama mudariska ama shayku waa inay noqotaa mid ka xel dheer hadalkiisa waata uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam yani taahiirta iyo saameynta uu ku sameeyey asxaabtiisa radi allahu canhum wamin min ummatihi waxay ahayd ma jirto khaslo wanaagsan uu dadka ku waaniyey ama uu ugu yeelay ilaa isagoo ugu horan jiray calayhi salaatu wasalaam ah, wax alla wax wanaagsan uu nabigu faro calayhi salaatu wasalaam isagaa ugu horan jiray mujaahadatu nafs haddii la yidhaah oo qiyaamu leyl lugihiisa waa kuwa ay magaranaysaa ay dildilaaceen siyaam haddii la yidhaah haddii saqa la yidhaah wanaag oo dhan ba isagaa ugu horeyn jiray calayhi salaatu wasalaam marka waa biafcaalihi wa aqwaalihi haddana ku noqnoqod ku celcelin fara badan uu ku celceliyo lilkhlaas oo macalinku ikhlaas u ka muuqdo iyo sidqi u ka muuqdo xusni niyaad intaasoo dhan inuu isagu ka muuqdo si uu ardaygan ay saameyn ugu yeelato wa muraaqabat illaah ilaahay oo subxaanahu la muraaqabeeyo oo nadarkiisa la iska ilaaliyo fi jamiici laxadaat bilqsiyada oo dhan laxadaadka oo dhan oo kusoo maraya od ilaahay subxaana wa tacaala aada iska ilaaliso wey wayucarifahu inuu baro oo ogeysiiyo ana bidalika arrimahaas lasoo sheegay tanfatixu calayhi abwaabu lmacaarif tanfatixu inay ugu furfurmayso calayhi calaa hada اlطaalibi abwaabu lmacaarifi macaarifta iyo aqoonta iyo cilmiga iyo anwaarta inay abwaabdeedu ugu furmaayo bihadihi alkhisaal ma aha keliya cilmi la bartay oo mujarad ah ee bal khisaashaas iyadaa arrimaha wan wanaagsan ee riyaadat nufuus ahla likhlaas wasidqi wa xusni niyaad in ma garanaysa ay abwaab lmacaarif ugu furmayso wayansharaxu sadruhu sadrigiisu laabtiisu inuu inshiraaxayso oo bimacnaa ay iftiimayso laabtiisu ay ku iftiimayso wayatafajaru min qalbihi min yanaabiici alxikami wallataa'if ka bacdina qalbigiisa ay ka infijaari doonto bimacnaa ay ka dilaaci doonto yanaabiicu alxikami wallataa'ifi xikamta xikmooyin jamcu xikmatin waxa weeye waa aqwaasha alfaadeeduna yar tahay macaanideeduna ay baliiq tahay baa ilaahay u furayaa markaa qofka khisaasha uu la yimaado iyo lataaifka waxyaalaha dadka intiisa badan ka qarsoon min racuunaati nafs iyo taskiyaati nafs iyo sida nafta loola dagaalamaya baa ilaahay u furayaa qofkaas weeyaan wayubaaraka lahu fii cilmihi wa xaalihi cilmigiisa iyo xaalkiisa maca allah caza wajala baa ilaahay ugu barakaynayaa bihadihi alkhisaal wayuwafaq waxaa ilaahay waafajinayaa towfiiqda fii afcaalihi wa aqwaalihi ilaahay towfiiq buu waafajinayaa afcaashiisa iyo aqwaashiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala khayr oo dhan muwaafajinaya wey marka arrimahaasoo dhan baa laga doonaya mucalimku inuu ardaygiisa uu kula dadaalo oo kaliya mujarad uusan xifdi siinin lafd alqur'aan qur-aanka lafdigiisa ama lafd alcilmi faqad uusan xifdi siinin ee uu kula dadaalo ah, faslun fi xukmi tacliimi tacliimta iyo baridda xukmigeedu muxuu yahay min xayu اlwujubi wa min xayu nadbi baa laga hadlayaa qaala اlmuأlif raximah llah tacliimu lmutacalimiin baridda dadka waxbaranaya waa fardu kifaaya fardu kifaaya waa farad kifaaya ahoo fardu kifaayah waad la socotaan waa naqiidu fard lcayn fard lcaynka qof kastaa laga doonayaa fardu kifaayaha waa farad haddii dadka qaarkay u qumaan inta kale dembigu uu ka dhacayo weeyaan marka tacliimu lmutacalimiin waa fardu kifaaya fain lam yakun man yasluxu lahu ilaa waaxida tacayana calayh fain lam yakun hadduusan jirin man yasluxu lahu litacliimi ilaa waaxida nin uun ma ogay haddii wax kale aysan jirin waa la waayey cid waxbarta ilaa qof qofkaas markaa fardu cayn buu ku noqonaya tacayana calayhi yajibu calayhi inuu dadka markaa baro oo qur-aankii uu baro cilmigii uu baro marka waajib bay ku noqonaysa wain kaana hunaaka jamaacatun hadday yihiin oo badan yihiin oo yaxsulu tacliimu bibacdihim qaarkood ay arrintaasi ku xasilayso waxbariddu ay ku xasilayso oo ay ku hirigelayso famtanacuu kulluhum dabadeedna kulligood ay ka joogsadeen oo ayna dadka waxbareen oo ay arrintaa ka imtinaaceen ahimuu kulligood waa dambaabaya koox baa jirta mucallimiina ama mudarisiina oo u qumi karta kulligood waa ay iska daayeen oo arrintaa mayna u qumin oo ay ku dambaabayaan wain qaama bacduhum bihi bacduhum wain qaama bitacliimi bacduhum hadday qumaan saqata alxaraju dembiga waa ka dhacaya can ilbaaqiin inta kasoo hadhay wain uliba min axadihim famtanaca axadkood haddii laga dalbo bilcayn looga dalbo adaan kaa doonaynaa inaad na barto oo famtanaca uu diido arrintaas faadharu lwajhayni bimacnaa laba waj baa ku jira bimacnaa keligii ma aha dad kaloo waxbara waa joogaan oo akrinaya laakiin isaga ayaa si gaara looga dalbay rajaaxa isaga loogu tuhmayo ama khayr isaga laga rajaynayo oo gaara ayaa si gaara loogu tuhmay markaasaa la yidhi adiguna bar marka hadduu ka imtinaaco oo diido marka laba waj baa ku jira fa adharu lwajhayni labada waj kan ugu daahirsan ee ugu qawisan anahu laa yaam inuusan dambaabayn qowl kalaa jira muqaabilkiisu odhanaya waa dambaabaya laakiin kanaa ka yani adharsan oo ka qawisan weeye laakinahu yukrahu lahu iyadoo saas tahay uusan dambaabaynin sida daahirka ah ama adharka ah laakinahu yukrahu lahu waa loo karaahayaa dalika waa loo karaahayaa inuu imtinaacaas uu ka joogsado waa waa makruuhun lahu fii xaqihi ida lam yakun lahu cudrun hadduusan wax cudur a uusan lahayn hadduu cudurdaar leeyahay imaa lisixatin caafimaad awgiis ama inshiqaal bishayin yani uu arko inuu ka muhiimsan yahay aw naxwu dalik markaa karaahadii waa ay imtinaacaysaa ama karaahadii markaas meesha waa ay ka baxaysaa xaasilku waxaa weeye haddii nin gaara laga dalbo iyadoo dad wax wada baran ay joogaan haddii uu iska diido oo arintaas uu ka imtinaaco bimacnaa waa adharu lqowleyni aw ah lwajhayni de qowleyn ha odhane adharu lwajhayni cinda alasxaabi asxaab shaaficiya lana sheekhu saad la socotaan waxaa weeyaan waa shaaficiya adharu lwajhayni cala anahu laa ya'ham walakinahu yukrah waa makruh inuu arrintaa uu sameeyo faslu fi xirsi lmucalimi cala tacliimi ulaabihi mucalimka xirsigiisa iyo dadaalkiisa litacliimi ulaabihi ardadiisa inuu baro oo qur-aanka uu baro ama cilmiga kale uu baro sharci uu baro ayuu fasli u yahay yustaxabu waxaa loo istixbaabaa oo sunno u ah lilmucalimi mucalimka an yakuuna xariisan calaa tacliimihim inuu uun baritaankooda uun u fadhiya maahane inuu xariis ku dadaalayo waxbaridooda uu ku dadaalay bism llah lidalika cala masaalixi nafsihi اdunyawiya alati laysat bidaruuriya isagoo weliba ka doorbidaya muira lidalika tacliimtooda isagoo doorbidaya cala masaalixi nafsihi naftiisa masaalixdeeda addunyawiya ee adduunyada ah alatii laysat bidaruuriya aan daruurada ahayn waxay daruuro aan lagu kalifi maayo cidna laakiin wixii aan daruuro ahayn oo kamaaliyaad iyo ma garanaysa adduunya raacadashada waa inuu ka doorbidaa tacliimta oo barayo dadka ilahay dartiisa waxu baranaya waan yufariqa qalbahu fi xaali juluusihi liiqra'ihim min alasbaab alshaagilati kulliha wa an yufariqa qalbahu qalbigiisa inuu tafriiqiyo oo faaruqiyo fii xaali juluusihi marka uu fadhiyo waxbaridooda uu fadhiyo liiqra'ihim aqrinta uu qur-aanka u aqrinaya markuu u fadhiyo ama tacliimta uu baraya in qalbigiisa ka faaruqiyo min alasbaab ashaaqilati kulliha asbaabta shuqlinaysa oo qalbigiisa shuqlinaysa kulliha dhammaanteed inuu iska faaruqiyo uusan isku mashquulinin waxba ayaa laga doonaya wahiy kaiiratun macruufa waa ay badan tahayoo looma baahna in la tilmaamo aad bay u fara badan tahay asbaabtaas shaaqilada oo qalbigiisa sarfinaysa oo qalbigiisa jeedinaysa waa ay badan tahay waa inuu ka digtoonaado oo uu ka fogaado waxaa hadda baryahan badan ugu badan mobileka alaabtan cusub ee soo baxday ayaa ugu daran macalimiin badan baad arkaysaa qur-aankii baa lagu aqrinaya maaragtay uu dhagaysanaya mobilekii buuna ku ciyaaraya ama uu meelaa u dirdiraya ama ku waxaasoo dhan waa min alasbaab hadde mashaaikhdu hadday soo gaari lahaayeen ma aqaan meel shalay kaga soo hari lahaayeen baan umalin meel adag bay kaga soo hari lahaayeen marka asbaab asbaabahaasa ka mid ah waa inuu ka fogaado wax alla waxay shuqlinaya oo jalsada iqraa ah ee qur-aan akhriska ah qur-aan baridda ah waa inuu tacfiimiyaa weynayaa oo asbaabta shawaaqiisha oo dhan u joojiyaa weeye wahiya kaiiratun macruufa waa badan tahay waana la yaqaana uma baahna in la tilmaamay wa yakuuna yastaxabu waxaa loo istixbaaba an yakuuna xariisan calaa tafhiimi inuu wax fahansiin ku dadaalo oo dadaal la yimaado si uu wax u fahansiiyo wa an yucطiya kula insaanin minhum maa yaliiqu bihi insaan kastoo iyaga ka mida qof kastoo iyaga ka mida inuu siiyo waxa laa u ah inta u haboon yani oo falaa yukiru calaa man laa yaxtamilu likhaar laa yukir inuusan ku badin darsiga calaa man laa yaxtamilu likhaar kan aan darsi fara badan xambaari karin inuusan ku badin hal safxu xifdigi karaa toban safxaan kaa raba inuusan dhihin ama shafxan safxaan kaa raba inuusan dhihin inuusan ku badin laakiin midbaa shan safxa xifdigi kara inuusan ka yaray waa ka uu sheegaya oo khislada dambe wa walaa yuqasiru liman yaxtamilu ziyaada kan ziyaadada xambaari kara oo isagu maaragtay fahamkiisu keeni karo inuu darsi badan uu qaato inuusan kaasna u ka gaabin baa laga doonaya wayahuduhum biicaadati maxfuudaatihim yaahuduhum cala kada bimacnaa yuujibu calayhim kelimadaa saasaa loo isticmaala alahdu cala tulaabi wabihi aakhudu markay aimadu leeyihiin khaasatan ahluladaai fi lqur'an yani yuujibuuna cala dalik wayahuduhum bimacnaa yuujibu calayhim wuxuu ku waajib yeelayaa oo uu ku yani uu ku farad yeelaya oo ka dalbaya biicaadati maxfuudaatihim ku celcelinta wixii ay horey u xafdiyeen oo darsigii hore oo xifdiyeen mid cusuboo horjeeduun ma kii horey u barteen ku celcelintiisa ayuu ayuu ku qasbaya oo ku waajib yeelayaa wayunii calaa man daharat najaabatuhu wayunii wuu ammaanayaa calaa man daharat najaabatuhu yani fariidnimada kii ay ka muuqato najaabatuhu bimacnaa fariidnimadiisi iyo xifdigiisi iyo iyo fahamkiisa kii ay muuqatay waa u ammaanayaa yuni alayhi ma lam yaksha calayhi fitnatan biijaabin aw ayrihi ninkani mucalimka ligi maaha waa abiib ninkan wuxuu ka hadlaya sheekhu nin abiibuu ka hadlaya murabibuu ka hadlaya yani allahna asturo waa iska waasaan idin sheegay waa darsi laisu akrinaa meesha male waa iska dulmaraynaa intaasoo ilaahayna siiya khasaashaas wanaagsan uu sheegayo bimacnaa macalimku waa inuu ka fiirsadaa ardaygan hadduu ammaan mudan yahay inuu ammaano laakiin maa lam yaksha calayhi fitna hadduusan fitna uga baqayn biicjaabin aw gayrihi yani inuu markaa yarkii uu ammaanay ama ardaygii u ammaanay uu maaragtay icjaab uu ku dhaco oo naftiisa ula yaabo yidha wallahi nin fariidaan ahay hadduuna taa uga baqaynin leanna taasi waa marad ha ammaano waaye leanna ammaanidda waxay ka tahay min waxay ka tahay min xawaafis tacliim ardayga dadaalaya ee nabaahadiisa iyo fahamkiisuu muuqdo markaad ammaanto maasha allah fariid baa tahay waad wanaagsantahay markaad tiraa waxaa waay waxay u kordhinaysaa taxriid iyo waxay u kordhinaysaa ma garanaysaa dadaal bay u kordhinaysaa naam waman qasara kan gaabiya kan wax fahmi waaye ma aha kan isagoo wax fahmi kara gaabiyey oo intii la rabay ka gaabiyey canafahu waa canaananayaa wey tacniifan canaan oo latiifan oo sahal ah maa lam yaksha tanfiirahu kadalik haddii uusan ka baqin inuu arintaasi ayna ku ridin tanfiir iyo cararid ayna ku ridin meesha darsiga uuna ka cararin qur-aankaba joojinin hadduu taa ka baqay canaanan usmaayo laakiin hadduu taa ka baqaynin waa canaananaya laakiin canaan latiifa oo fudud oo cay ayna ku jirin dil iyo warkiisi oo jooji iyo dhibaato kale canaanaysu ku jiraan yani latiif walaa yaxsudu axada minhum libaraacatin tadharu minhu walaa yaxsudu axada minhum axadkoodna xasli maayu libaraacatin tadharu minhu yani firfircooni ama waxaa tiraa baraaca kama fasarahu idaa faaqa asxaabahu nin iyaga ka mid a ama ardaydaas mid ka mid a haddii uu arko inuu ka roon yahay kuwa kale oo ma garanaysaa ay ay muuqatay najaabadiisii fahmigiisii fariidnimadiisii xifdigiisii iyo cilmigiisu haddii ay muuqatay a yuusan xasdin oo macalimka naftirkiisu waa bani aadam wuxuu curdo u yahay markaa in qalbigiisu ma garanaysa markaa iska ilaaluleya hala dagaalamo naftiisa yuusan xasdin walaa yastakhiru fiihi ma ancama allahu tacaala bihi calayhi yani shaydaanku yuusan usoo hoosmarin oo dhihin ninkan hadhow abmu meeshaba kaa qaataa intuu adig kaa badiyo hadhow kursigaa kusoo fadhiistaa naftiisa ha kala dagaalamo oo arrinta ha ka ilaaliyo wey walaa yastakiru yuusan bad bad yani yana la badnaanin wey yana la badnaanin fiihi fi hada aalibi maa ancama allahu calayhi bihi waxa ilaahay uu siiyey oo cilmi iyo nabaaha ah iyo wanaaga yaysan wax badan la noqonin oo yuusan magaran arrintaas xasad yaynan u keeni fa ina alxasada xasadku xasadkuna waa maxay waa yani an tatamana zawaala nicmat اlgayr ayrka heyrkaa ah nicmada ilaahay siiyey inaad tamanido inay zuusho hebel ilaahuma nicmadan kaa dulqaado ka qaado waa xasad waa xaweeye waa xaraam fain alxasada lilajaanib dadka ajaanibta ee ajaanibta waxuu ujeedaa bimacnaa aan majaalka iyagu majaal aliqra iyo ardada aan ku jirin ee bannaanka jooga xaraamun weeye weliba shadiidu taxriimi ah xaaraamnimadiisu adag tahay fa kayfa lilmutacalim kayfa markaas xasadkii seebuuba ku noqonayaa lilmutacalimi ardaygii alladii huwa bimansilati lwalad waladkaagoo kale ahaa wiilkaagoo kale ahaa seebay markaas u ahaa markaa yakuunu ashadda taxriiman xaaraamnimadi waa kasii weynaanaysaa oo bimansilati lwalid walad ah aalibkaasoo bimansilati lwalad ah ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل ويعود الثواب الجزيل baa usoo noqonaya min fadiilatihi ilaa mucalimihi yacnii fadligan iyo dheeraadkan uu ardaygani uu leeyahay wax alla wixii khayr uu la dheeraaday hawaabkeeda jasiilka ahee weyn fi laakhirati iyo adduunyadaba waa fi dunya waa imanaysaa waa sheegayaa macallimkay unoqonaysaa macallimkan baray baa khayrkaasoo dhan ilaahay siinayaa wey oo addaalu cala alkhayri ka faacilihi wey oo markaa eh, nabahadan iyo marka waa in wuxuu sheekhu ka hadlayaa ama ah, uu siinayaa ah, mucallimkan uu siinayaa cilaaj leanna marad yatacarad bihi kullu insaan macsuum maaha khata-aasaa ku dhici kara arday fara badan buu hayaa maalan kada hortiisa waxaa laga yaabaa kuwa isagu dhalay oo inay gaabiyaan waxba garan waayaan mid kale meesha kasoo dhexbaxo in marka shaydaanka halkaa usoo xulooda warkan armo meeshaba kaa qaataabo kuwaagiina waa kuwa waxba noqon waaye waxyaalahaasan ku dhacaan ka baqaya marka wuxuu leeyahay maya yeelin ninkani waa waladkaaga wey wax wixii wanaagee hadha ula yimaadana awaabkeeda adaa iskale ilahay aduu kusoo celinaya aduu ku siinaya fi laakhira adduunkana athanaa ljamiil wanaag kasta ninkan la yimaado adoo adaa lagu celinaya yaa waxbaray hebel baa waxbaray marka taa naftaada ku cilaaji wey man faslu fi lictinaai bاطulaabi wa taqdiimihim wuxuu weli hayaa mucalimku sida uu ugu dadaalayo ardadiisa faslun fi lictinaai u dadaalid wey manaa ama dayma la-aan bاطulaab wa tartiibi taqdiimihim yani sida uu wa tartiibi taqdiimihim horumarintooda si uu kala hormarinayo tartiibteeda ayuu fasl u yahay wayuqadimu qaala lmualifu raximah llah wayuqadimu fii tacliimihim ida sdaxamuu alwala falwal arday baa maalan qur-aanka fudul aqrinaysa mucalimkan oo ka baranaysa marka mujtaximiin bay noqdeenoo waa ay ma garanaysaa way farabateen seebuu marka yeelayaa buu u kala horumarinayaa yuqadamu fi tacliimi ida sdaxamuu haddii ay isdixaamaan oo ay farabataan alwala falwal kii markii hore ugu yimid ugu hor yimid iyo kii ku xigay alwala kan ugu horeeya falwala kii kusii xigay ugu horeeyey wahaakada alwala falwal oo markaa uu fariisto wuxuu odhanayaa sida imaamu shaatib raximah llah uu yeeli jiray man jaa awala falyaqra qosay sheegaan aimadu imaamu shaatibi wuxuu ahaa nin kafiifa oo indhool uu ahaa marka raxmatullaahi caleyhi saasuuba ku dhashay baan malaynayaa laakiin ilaahay wuxuu siiyey cilmi tusinaya waxa ilaahay unu dhiibay inuu waxweyn aha waxweyn ahaa oo dee ninkii uun kutubtiisa ama arka ama nadmigiisa khaasatan fi lqira'aat arka yani yakaad yusil ila shay icjaaza dadku kale ay isagoo kale ayn la iman karin ficlan lama arag wax isagoo kale bacdeen wixisoo kala keenay lama arag kuwa badanaa isku dayay isku dayay laakiin waa agtiisa waa lasoo mari waay marka midda kale wuxuu ahaa nin ahlullahi buu ahaayo ahlulmacrifati buu ahaayo saaxibu dikrin buu ahaa marka imaamu shaatibi raximahullah isagoo indhoole waxaa la sheegay ardadu markay u yimaadaan oo qur-aanka ay waaxidan fa waaxid xalaqa la fadhiisanaya man jaa awala falyaqra buu odhan jiray bacda alfajri intuu fadhiisto man jaa awalan falyaqra ninkii koob yimid ha aqriyo marka nin baa akrinay kii ku xiga man jaa aaniyan saasay ku socon jirtay kolkaa qasay sheegaan oo aimada qaarkood ay soo naqliyeen oy leeyihiin ninbaa sidaas oo kale dulaabta xariis ahaa dadaal badnaa bacdeen gurigiisuu ka yimid isagoo janaabo qaba ma waa isiloobay marka min shiddat alxars ayuu iska fariistay salaaduu iska tukaday waa isiloobay inuu janaabo qabay buu isiloobay kabacdi waa u fariistay sheikhu marka wuxuu yihi man jaa aaniyan falyaqra kii labaad ha aqriyo kan horeyuusan aqrin kii koowaad marka man jaa awalan waa ay ku dhegto arrintii waxayna noqotay tolo maxaa igu dhacay maxaa sheekhu iga booday oo sheekhu weligii ma dhihin man jaa aaniyan falyaqra maxaa dhacay maanta si uu fikirayay markii dambe ay arrintii ayuu isxusuustay markaasuu ka booday mana arka bay leeyihin sheekhu waa booday waa soo qubaystay masaajidka waa soo noqday meesha soo fadhiistay markaasuu yihi man jaa awalan falyaqra kan noocaasa in ilaahay uu siiyo dadka ahlulqur-aanka ama ahlullahiga ah ee cilmiga iyo camalka isku darsaday laysa bibaciid waa arrin iska waxay ahayd mutawaatir oo culimmadu ay kasoo sheegsheekeynayeen oo ibnuljazari iyo rag waaweyn oo dee fiqa ayaa sheegay oo arrintan xusay markaa beri dhaweydaan arkay kuwa oo eh, taxqiiq sameynayo leh arrintaas oo kale <coughs> waa khuraafaad waxba kama jiro ma qeyb buu ogyahay ma kan ogyahay war qeyb buu ogyahay laguma dhihin ayb buu ogyahayna laguma dhigin waxaa jirta waa la yihaha laysa masla اleyb hadi firaasaة اlmumin ilahay waa siin karaa subxaanaه wa walaysa bimumtanic karaamat اlwliyana waa amr oo ahlusunna mutafaq calayh oo ilaahay uu siinayo subxaanaه wa walaysa bmr yani waxay noqonaysaa markaa ayb iyo kada markuu taxadi yimaado waxbaan ogahay iyo waxbaan karaynaya iyo waxbaa hebel noqday iyo waxbaa kada laakiin in ilaahay un subxaana watacaala arrimahaas kale dadka noocaas uu ku ilhaamiyo laysa bibaciid ana laa ujrim anaa shaqsiyan hadda horteenna ma jasminaya ina qisadaas ay dhab tahay ama kada waxaa dhab ah oo jira waxa weeye waxaan uu alifayoo oo oo yakaadu yakuunu icjaazan taas cidna iskuma haysato horteenna taalla laakiin arrimahan kale waa laysa bibaciid yani arrin baciida ma aha waa arrin mumkin taqac wa taqacu min min min alwliyaa horeyna waad usoo marteen in lam yakun اlculamaau hm اlwliyaau falaysa lilahi waliy haakada saasaan oranay imaam shaaibi wagayruhum hadday iyagu awliya noqon waayaan haddii garan mayna cid weli ah wa laa nuzaki cala allahi axada ilahay unbaa addoon kaste xaalkiisa og laakiin inta nooga muuqata ee sidaas marka qisada noocaasa oo bilqabuuli ay aimadu ay kutubteeda ugu sheegeen oo manaaqibtii manaaqibtiisa ay ku dareen ma aha way shay baciida ma aha wa xadaa mila hada saxaaba radia allahu canhum wa min geyrihim in badan baa arrimahaasoo kale la arkay waynbagii an yuhira lahum fain radya alwalu bitaqdiimi gayrihi qadama waxaa laga yaabaa ardadii musdaximiinta ahayd ee farabadnayd ee isu timid qaarkood in maaragtay ninka kii ugu horreeyey kii uu maaragtay uu mashquul kii labaad maalan uu arrin u baahan yahay deg dega inuu kii ka horreeyay walaalkiisa ahaa uu ka idan dalbo yidhaahniyo meel baan ku degdegsanaya ama arrin baa ay ma ii fasaxi kartaa marka hadduu raalli ka noqdo qadamahu laa baas fain radya alwalu bitaqdiimi gayrihi qadamahu arrimahaasaa wanaagsan inuu mucalimku ku dadaalo wayanbagii an yudhira lahum albishra waطalaqat alwajhi mucalimku mudarisku inuu daa'iman uu u muujiyo albishra waa farxadda alaqat alwajhi furfurnaanshaha wajiga inuusan cabuus noqonin xanaaqsananin ah, ayaa lagalaga doonaya marka arrimahan baa lagaa doonaya lagu leeyahayna waa isku day xataa haddayna dabcigaaga ahayn ninbaa dabcigiisu wajikaduud isaga dhasho sidaa laakiin markaad majaalkan soo gasho waa lagu leeyahay isku day wajigaaga furfur oo talaaqa iyo farxad ha arko waay waytafaqada axwaalahum axwaashoodana inuu tafaqudo in ma aragtay uun samaa qur-aan dhagayso tag ma aha inuu calaaqa la yeesho suxba la yeesho xaaladooda weydiiyo iska warano maxaad xaalkaagu yahayo maxaad haysaa umuurtaadu say tahay yatafaqad awaal tafaqud alaxwaal taasaa leedahay yani tafaqud alaxwaal inuu xaaladooda uu tafaqudo oo oo u baadho hadday wax jiraan adhow hadduu kaalmo u baahan yahay ardaygan kada wayasala canman qaaba canhum ardaygii ma aragtay maqnaadana inuu weydiiyo yara xaggee ku maqan yahay maxaa ku dhacay ma ma bokooday see xaalkiisu yahay ayaa laga doonayaa mucalimka faslu fi niyati aalib اlcilmi qala lculamaa culamadu waxay dhaheen walaa yamtanicu min tacliimi axadi likownihi gayra saxiixi niya horuu kuugu soo hadlay oo kuugu soo sheegay niyadda aalibulcilmigu inay lilaahi ay noqotaa in umuurtaasoo dhan ikhlaas iyo ma garanaysaa umuurahaasoo dhan laga doonayo laakiin macalimka looma dirsanin isagu in arrintaa baadho oo ardayga inuu baaro niyadiisu ma fiican tahay mise maya niyadda looma dirsanin kama uu suwarhayo aniyaat ila allahi tacaala wainama likuli mriin ma nawa qaala alculamaa waxay dhaheen walaa yamtanicu min tacliimi axadin sheikhu ama mucallimku kama imtinaacayo oo kama joogsanayo ma diidayo min tacliimi axadin axad inuu waxbaro likownihi ayra saxiixi niya likowni hada aalibi ayra saxiixi niya niyadiisaan sax ahayn awgeed niyadiisu ma wanaagsano adduunyuu ku doonaya waxaasuu ku doonaya marka bari maayo yaa kuu dirsaday arintaas yaa ku ogeysiiyey xataa hadday ka muuqato wax aad ka shakinayso faqad qaala sufyaan waayruhu sufyaan wagayruhu waxay dhaheen ragga aimada ajilada alabuhum lilcilmi niya aslan alabulcilmigaaba niyaba marba hadduu yimid hadii niyatuhu hasii kala baarbaarin marka waxba hakusii iskusii dhibn kownuhu inuu iskalifay oo uu yimid oo uu doonaya inuu waxbarto taasaaba niyaaba ah, wa qaaluu waxay dhaheen alabna alcilma qaaluu yani culummadii baa tiri wey qaaluu waxay dhaheen alabna alcilma ligayr اllahi tacaala alabna alcilma cilmig baan dalabnay oo oo aanu daydaynay oon raadinay oon baranay weeye ligayr اllahi tacaala ilahay keyrkiis niyadaan wanaagsanayna adduunya ku gaadha ama ka dahabay qaarka fa abaa cilmigii waa diiday an yakuuna ila lilah cilmigii waa uu iska diiday ilaa an yakuuna lilah ilaahay unan u ahaada mooye inuu allah u ahaada mooye waa uu diiday cilmigii bimacnaa yani marka ugu horeysa waa laga yaabaa niyaddu inaynan hagaagsanayn oo laga yaaba niyaddii niyaddiinuu isleeyahay ama meel ku gaadh ama mansib ku gaadh ama dadka qaarkii zamanka shahaado ku qaado dabadeedna shahaadadaas lacag ku samayso ama meel ku qabso ama wasaarad ku gaadh ama waxaas inuu laga yaabo marka hore laakiin cilmigii markuu gudagalay dee cilmigiibaa tusinayaba war arrintu sidaba maaha cilmigii baa gaarsiinaya heer uu ogaado qiimo darada adduunyada waxa uu rabo inay wax xun yihiin waxa ka horeeyaan wax weyn yihiin fa abaa an yakuuna ila lilah macnaahu macnaheed hadalkaas macnihiisu waa maxay kaana caaqibatuhu wa caaqibat lcilm ciribta cilmigu muxuu noqday ansaara lilahi tacaala ilaahay inuu ikhlaasu noqdayo waxay xumaa meesha ay ka baxeen marka fadlulcilmi bay arrintaas ay ku tusinaysaa xataa marka hore qofku hadduu marka hore arintiisu aynan hagaagsanayn marka dambe uu iska hagaagayaayo oo cilmigu ma ogola ilaa ilaa lilah saas faslu fi aadaabi lmucalimi wayasuunu yadayhi fi xaali liqra'i can ilcabath mucalimka waxaa laga doonayaa wayasuunu yadayhi gacmihiisa wuxuu ka ilaalinaya fi xaali liqra'i waqtiga uu aqrinayo waxbarayo can ilcabath inuu wax ku ciyaaro wa caynayhi indhihiisana can tafriiqi nadarihimaa min gayri xaaja inuu indhihiisa oo bimacnaa kala firdhiyo indha firir inuu ku dhaco indha firir ma taqaani meelahaas firfiri o dhan meelaha uu firfirinayo lama rabo waxaa raba inuu murakis uu noqdo oo ardaygan qalban wa qaaliban uu siiyo gacanta wax kaga ciyaaridan iska daayo yani dadka qaarki tusbax dadka qaark waxbay waxbuu gacmaha farahu ka ciyaara lama baahno waqaar baa laga raba iyo deganaasho mobail isaga warkiisba jooji ya mobail warkiisba jooji litacdiimi اliqra'i walilqur'an oo beel meel iska dhig ha soo qaadan markii aada jalsat aliqra u fadhid naam wayaqcud calaa tahaarati marka uu fadhiisanayo liliqra wuxuu ku fadhiisanayaa calaa tahaara isagoo tahaaro qaba oo weyse qaba wey xaalata kownihi mustaqbila alqibla weliba isagoo qiblada xaggeeda u jeedsan baa wanaagsan wayajlisu wuxuu fadhiisanayaa biwaqaar deganaasho wtkunu iyaabuhu biidan nadiifa waxaa wanaagsan dharkiisu inay dhar cadcad ay noqdaan weliba nadiifa waidaa wasala ilaa mowdici juluusihi marka uu soo gaaro meesha uu cilmiga ku aqrinayo ama qur-aanka dadka ku barayo idaa wasala ilaa mowdici juluusihi meeshu fadhigiisa uu fadhiisanaya markuu soo gaaro sallaa rakcatayni laba rakca ayuu tukanayaa qabla aljuluusi intuusan fadhiisanin sawaaء kana اlmowdicu ha ahaado masjida aw غayrahu meeshu ama masjid ha ahaato aw غayrahu ahaato fain kana masjidan haddii masjid uu yahay meeshu majliskiisu uu yahay kana akada kana hada اlأmru ay aلsalaa inuu laba rakc tukado kana akad yani istixbaabkeedu waa si takiid bay noqonaysaa waa si adkaanaysa fainahu ay اlأmru wa shanuy yukrahu waxaa loo karhaa likuli axad waaya aljuluusu fiihi fi lmasjid qabla an yusalliya isagoo laba ragca tukan waa makruuh waada socotaana waa taxiyat lmasjid taxiyat lmasjidkana dabcan waqtiga aan makruuha makruuhaat sala aan ahayn waqtiga aan salaada ka rahaynin sida bacda alcasri oo kale wa bacda alfajri oo kale haddayna arrintu ay ahayn waa muttafaq caleyha in qofku hadduu masjid soo galo laba ragca tukado waqtiyaha noocaasna waa mukhtalaf fiihi bayna al yani aimada qaarkeed waxay dhaheen karaahadu waa caam markaa uu iska fadhiisanaya tukanus maayo kalimaam abi xaniifa imaam malik alimaam shaafici walimaam axmed bn xambal iyagu xadiidkaasay istisxaabeen oo ah in salaadani ay leedahay sabab leedahay salaatu alatii lahaa sabab yusalla tusalla waa la tukanayaa marka hadduu masjidka soo galo walow bacda alcasriba ha ahaato walow bacda alfajriba ha ahaato hadduu masjid soo galo waanu tukanayaa taasaana xagga daliilka raajixsan wallahu aclam marka sheekhu arin kaleuba keenay oo ah eh, eh, haddii aynu meeshu masjid ahayn xataa waa inuu laba ragca tukada oo labadaa ragco ah, markaa waa inay noqotaa waqti aan salaadu ayna makruuh aysan ahayn haddii ay noqoto waqti karaahati salaa labadaa ragco sabab u noqon mayso min ajli lama sheegin min alasbaab almubiixati lisalaa aliqraa lama sheegin walaakin wuxuu ku beegi karaa weyse bacdigeeda lianna weysada bacdigeeda sunaa jirta laba ragca ayaa jirta in la tukanayo sidii ka eh, xadiidkii saxiix ahaa can bilaal oo ka ka sugnaaday bilaal radia allahu canhu oo ma aanan xadad lama imanin ilaa tawadatu wa sallaytu ma kutiba li marka sunat lwudu waa ay jirtaa taasoo kale ku beegi karaa maalan ama haddii ay tahay awqaad tukrahu fihi salaa wallahu aclam wax hadda ka hor aan aragnay ma aha walacala alimaam wuxuu ujeedaa awqaadda aan gayr makruuhati salaa aysan ahayn haddii uu meesha yimaado yusalli rakcatayni lilahi caza wajalla isagoo oo ku furfuranaya salaa wasalaa khayru mustaftaxin biha wax lagu furfurto barnaamij salaada ugu fadli badan ugu khayr badan liannaha waa ducaa liannaha waa baraka waxay noqonaysaa darsiga meesha khayrka laysugu yimid wanaageen ilahay meesha ka dhali wayajlisu uu fadhiisanayaa mutarabican mutarabican sida sheekh alimaam u fadhiya waay ujeedin hadda ani hadduu ma fadhiisan karo kursi baa ku fadhiya ah, laakiin mutarabica waa sidaas hadda walaalkan u fadhiya weeyaano ah, af soomaaliga maxaa lagu odhan karaa mutarabican afar gees afar gees allahu aclam hadde afar gees ku tahay ani ma garanahay ya kulley anugu waxaa un laga yaabaa waa laga yaabaa inay afun kelimad uun ay leedahay laakiin ana hadda aanan anugu ma garanhay fadhi waaye liska dhe hadda darabto ah, sheekhu siduu u fadhiya sheefataax macalimkay ahay marka sheekha mudariska ah yajlisu mutarabican haddii uu doono buu yihi sheekhu in shaa hadduu rabo aw ayra mutarabicin ama si kale ha isaga fadhiista hadii u doono kolba sidii u raaxo badan isaga waay ee u wanaagsan warawa abu bakr bn abi dawuud asajastaniyu bisnaadihi abu bakr ibn abi dawuud asajastani imaamka jaliilka biisnaadihi wuxuu rawiyey ana cabdallah ibna mascuudin wuxuu kasoo naqliyay cabdallah ibn mascuud kaana yuqri'u nnaasa dadka qur-aanka wuxuu u aqriyi jiray ama dadka wuxuu u aqriyi jiray qur-aanka aw ama iqraa lcilmina waa la odhan karaaye fi lmasjidi jaafiyan calaa rukbatayhi aljufuwu calaa rukbatayni waa hay-atu atashahud sida xayadka loo fadhiisto kale yani weynayn uu weynaynayo hadalka ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo hadalka nabiga salى اllahu alayh wasalam cabdullahi bni mascuud marka uu dadka uu u aqrinayo jalsat atashahud buu fadhiisan jiray bimacnaa saasaa fiican saasaa wanaagsan liltacdiim likalaami illahi wa kalaami rasuulihi sala allahu alayh wasalam waana jilsat almutacalim weeyo waxaa laga qaataa xadiidka xadiid jibriil calayhi الsalaam almashhuur almacruuf oo markuu nabiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam uu leeyahay faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi wawadaca kafayhi calaa fakidayhi waa suurat lmutacalim baa la yidhaha lianna jibriil suuratu mutacalim buu nabiga u hor fariistay caleyhi salaatu wasalaam sidaasuuna u fariistay bay leeyihi marka fadhiga jalsat lcilmi taasaa ugu fiican oo ugu fadli badan ninkii awoodowey laakiin ninkaan awoodin waa tarabuci karaa ama afargeysayn karaa saad rata oo dheh aw hayrahu ama kursi sideedoo kale oo isaga fadhiisan karaa waay ayra mutarabicin taasaa soo galaysa faslun fi iczaazi lcilmi cilmiga in la iczaaziyo la weyneeyo oo la qadariyo wey wamin aadaabihi اlmutaأkidati wma yuctanaa bxifdihi wamin aadaabi اlcilmi almutaأkidati ee aada loo adkeeyey wamaa yuctanaa bixifdihi waxyaalaha aada iyo aada ay u habboon tahay in lagu dadaalo xifdigeeda oo la ilaaliyo ilaalin usuubata anlaa yudila alcilma mucalimku iyo sheykhu inuusan cilmiga dulaynin dul af soomaaligu daalun bay ka dhigeen dulli bay dhaheen wahiya nafs shay inuusan cilmiga uusan dulaynin oo fayadhaba ilaa makaanin meen inuusan aadin asagu yunsabu ila man yutacallamu minhu yunsabu hada lmakaanu ila man yutacallamu minhu liyatacallama minhu fiihi yunsabu ila man yatacalamu minhu liyatacalama minhu fiihi bimacnaa inuusan sheikhu isagu uuna tegin meel loo nisbaynayo meeshaas ama majliskaas ama fadhigaas nin loo nisbaynayo ardadiisa ka mid bimacnaa ardadiisa mid ka mida ayaa wajiiha oo ahla dunya ama mansibleh ama wasiir ah ama ra-iis ah ama amiir ah ama khaliifo ah suu sheekh sheegi doonaba soo ma garan marka inuusan cilmiga usan dulayninuna meesha la aadin isaga isaga aaliba ha yimaado ha ku yimaado laakiin adigu meeshaa cilmiga ha la aadin hadhow isaga meesha majlisku wuxuu mansuub u yahay oo loo nisbaynayaa ninkaas majlis fulan baa laleeyahay man araada ninkii doona cilmiga falyati lahu ha yimaado waay waa ka uu leeyahay wain kaana almutacalimu haba noqdo khaliifatan imaam almuslimiin muslimiinta imaamkooda madax madaxweynahooda faman duunahu iyo ku ka yar yani wasiiroo kale wuxuu doonaa noqdo bal yasuunu lcilma cilmiga ha ilaaliyo oo ha dhowro can dalika arrimahaas ha ka dhowro cilmigu waa iczaaz buu mudan yahay in la weynayuu mudan yahay ninkii doonaya isagu inuu u yimaado wey kamaa saanahu salafu radia allahu canhum sida ay salafku ay u ilaaliyeen wa xikaayaatuhum xikaayaadka iyo qisaska iyo sheekooyinka fii hada arintaa ku saabsan kahiiratun mashhuura waa ay badan tahay waana mid mashhuuro la wada yaqaan in salafu saalix radi allahu canhum rag ka mida culamo ah oo ajilo ah ay iska diideen inay tagaan majaalis alkhulafaa amiirada majaalistooda inay tagaan oo wax dadka ku baraan ay iska diideen oo ay maaragtay iyagoon wax kale iyo takabur iyo weynaan isweyneyn ka ahayne cilmiga ilaahay ay weyneynayaan qur-aanka ay weyneynayaan oo ninkii doonayaa isagu inuu u yimaado ee aan maaragtay intaan la qaadin meesha aan la geyn هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فلا يذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه ألا يذل العلم فيذهب uutago ilaa makaanin meel yunsabu loo nisbaynayo ilaa man yatacalamu minhu mid isaga wax ka baranaya liyatacalama minhu si uuga barto fiihi fi daka lmajlis bal ninkaasi waa inuu isagu yimaada meesha yimaada faslun fi tawsiici majlis اlcilmi majliska cilmiga in la weyneeyo oo majlis yar uusan noqon wayanbagii an yakuuna majlisuhu waxaa wanaagsan majliskiisu waasican mid weyn inuu yahay liyatamakana julasaauhu fiihi julasada la fadhiisanaysa ee waxbaranaysa si ay kulligood u tamakunaan oo ay ugu suurta gasho yani fadhi wanaagsan fafi lxadiidi can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam sida xadiidka ku sugan nabiga laga rogayay sala اllahu alayh wasalam qaala khayru lmajaalisi awsacuha majaalista waxaa ugu khayr badan kan ugu waasicsan khayru lmajaalisi awsacuhaa majaalista kuwa ugu khayr badan waa ka ugu waasicsan rawahu abu dawuud fi sunanihi fi awaaili kitaab ladabi abu dawuud raximah llah baa sunankiisa xadiidkan ku rawiyey fi kitaab ladab bisnaadin axiix isnaad saxiixa min riwaayati abi saciidin alqudriy radi allahu canhu faslu fi aadaabi lmutacalimi jamiicu maa dakarnaahu intii laga soo sheekeynayay mucalimkay ahayd mutacalimkii maxaa laga doonayaa qaala sheikhu wuxuu yihi jamiicu maa dakarnahu waxaan sheegnay oo min aadaabi lmucallimi mucallimka aadaabta laga doonayo a fii nafsihi looga doonayo aadaabun weeyaan iyadana aadaab lilmutacalimiin wax alla wixii lasoo sheegay ee wanaag ahaa ee khayr ahaa ee la faray inuu mucallimku ku sifoobo mutacalimkana waa laga doonaya wa min aadaabihi aadaabta isaga gaar ahaan looga doonaya waxaa ka mid a an yajtaniba inuu ka fogaado alasbaab ashaaqilata can altacsiil asbaabta ka shuqlinaysa tacsiilka iyo iyo cilmiga tamkiinkiisa iyo barashadiisa iyo ururintiisa tasiilka xasilidda cilmiga taxsiilintiisa iyo qabashada cilmiga wax wixii ka mashquulinaya inuu iska ilaaliyo ilaa sababan sabab oo laa budda minhu lilxaaja sabab oo xaajadu ay ku kaliftay moogiya oo daruuradiisa naftiisa mooy wayanbaqii waxaa wanaagsan an yutahira qalbahu qalbigiisa inuu ka tahiro oo uu ka nadiifiyo min aladnaas wasakta inuu ka yani dunuubta iyo macaasida waxyaalaha xunxunka oo dhan inuu qalbigiisa ka tahiro liyasluxa liqabuuli qur'an liyasluxa alqalbu qalbigiisu si uu ugu suubado liqabuuli lqur-aan qur-aanka aqbaladiisa qur-aanka kusoo degaye qalbigiisa oo degaye inuu qalbigiisu qur-aanka usuu bado wa xifdihi qur-aanka xifdintiisa wa istifmaarihi kamida maalidiisa oo bimacnaa ku dhaqankiisa ujeedaa iyo ka faa si uu qalbigiisu ugu suubado waa inuu qalbigiisa marka hore daalibku uu dahiraa oo xumaato oo dhan ka dhaqaa weeye ahir qalb faqad saxa can rasuuli illah sal allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday annahu qaala inuu yidhi alaa hooya ina fi ljasadi jasadka waxaa ah insaanka jismigiisa waxaa ah mudqatan ba ah gabal yaroo hiliba ah, idaa salaxat hadday wanaagsanaato saluxa aljasadu kullu jasadka oo dhan baa wanaagsanaanaya waidaa fasadat hadday xumaato mudqadaasi gobolka yare hilibka haddii u xumaado fasada aljasadu kullu jasadka oo dhan baa xumaanaya alaa wahiya alqalbu qalbi weya waa qalbiga marka mudqadaas qalbiga ah ayaa umuurtu oo dhan ay ka socotaa wey qalbiga hadduu hagaago indhaha hagaagaya maqalka hagaagaya aragga hagaagaya maqalka hagaagaya gacmaha hagaagaya lugaha hagaagaya caloosha hagaagaya meel kasta hagaagaysa hadduu qalbigu hagaago haduu qalbiga xumaado intaasoo dhan waa xumaanay waa hadal nabigu caleyh isalaatu wasalaam min jawaamici lkalima marka qalbiga iyo hagaajintiisa iyo taskiyadiisa iyo tandiifkiisa iyo arsaasiisa in wasakda laga dahiro waa masala muhima jida likuli muslim muslimiin khaasatan lilmutacalimiin haddaad wax baranaysa ee ma garanaysaa qur-aanka doonaysa inay bartaan oy xafdiyaan waa si khaasa ah iyaga looga sii doonaya waqad axsana alqaa'ilu yutayabu alqalbu lilcilmi kamaa tutayabu alardu liziraacati waqad axsana alqaa'ilu waa uu wanaajiyey kan yidhi qowlkani qowl wanaagsan weeye qowlkani muxuu yahay yutayabu alqalbu lilcilmi qalbiga waxaa waa waa la udgoonaysiiyaa ama waa la wanaajiyaa lilcilmi liajli alcilmi kamaa tutayabu alardu sida dhulka loo wanaajiyo loo hagaajiyo liziraaca berid beerta marka la samaynayo dhulka sidiisa layskama abuuro isagoo sidiisa isaga qoofalan tacbaanaho ma garanaysa ingaga waa la hagaajiyaa waa la falaa waa la waxyaa waa yani roobkiyaa soo socda laakiin roobkii kor buu ka imanaya laakin waa tahiya loo sameynaya dhulkii waa lasii hagaajinaya si roobku markuu yimaado oo biyuhu ay ku duldhacaan ama roob ha ahaadama biyo kale ay markaa midihii ay u dhashaan kadalika qalbiga sidoo kale marka la doonaya inuu cilmiga welayo waa in qalbiga la hagaajiyo maxaa lagu hagaajinayaa bilasbaab taskiyat nufuus taskiyat nufuusna khulaasadeedu waa imtithaalu lawaamiri waijtinaabu nawaahi awaamirta oo la hogaansamo nawaahida oo laga fogaado waxay ilaahay ku amray oo aada fashid waxay ilaahay ka nahiyey oo aad ka fogaatid khaasatan waxaa la yidhi binisba lima yatacalaq fii alab اlcilmi iyo ardada ma garanaysaa zamankan zamn اfitan waay zamn اfitan iyadoo tahay fi kuli makanna fi bilaad اkufaar waa ashadu fitnatan waa ay kasii daran tahay marka waxaa leeya qalbigu masabaad fara badan buu leya meelo badan baa wax lagaga shubaa oo wax ku ururaa waxaa ku daran aragtida aragu qalbigu ku shubaa maqalkuna qalbigu ku shubaa hadalkuna alkalaam sidoo kale waa masab fikirkana waa sidoo kale fikir walfikru ayda yasubu fi lqalb marka manaafigtaas afarta ninka iska ilaaliya baa layidhi oo araggiisa xumaata ka dhowro maqalkiisana xumaata ka dhowro hadalkana iska ilaaliya wax wanaagsan aan ku hadlin kadalika fi lfikr markay naftiisu meel kale la aadaba xagga kale ee wanaagga iyo aakhariya u jihayay qalbigiisu markaa masuum buu noqonaya la ilaaliyey laakiin afartaas albaab oo xumaata kasoo gelaysa hadday qalbiga ku furan tahay qalbigu waa jiranaya qalbigu hadduu jiradana khatartiisu leeyahy marka waxa waaye waa allahna waafajiya kulligeen insha allah wayanbagii waxaa wanaagsan an yatawaadaca ardaygu inuu tawaaduc la yimaado oo ishooseysiiyo limucalimihi mucalimkiisa oo isu hoosaysiiyo o isu tawaaduco wayataadaba macahu uu adab ula dhaqmo wey macalinka uu adab ula dhaqmo wain kaana macalinku haba noqdee asqara minhu sinan mid ka yar macalimkiisu haba ka yaraado haddii uu doono wa aqala shuhratan ama ha ka shuhra yaraado oo macnaa kan wax baranaya shuhra badan macalimkii shuhra malo lama yaqaan waa shuhra bimacnaa mashhuur dadku aada uma yaqaanaa waa ama nasabkiisu ka yar nasab yar yahay oo dadku nasab iyo waxbaa la sheegay reer bani fulan iyo reer bani cilaan bay ku kala isku kala faanfaanayaan walow nasabkiisuba ha ahaado kuwa aan aada loo ammaamaanaynin ha u tawaaduco wa salaaxan xataa min naaxiyati salaax xataa ninkan ardayga hadduu yani ka salaax badan yahay oo ka cibaado badan yahay oo ka khayr badan yahay mucalimka wax ka baranayo wa maca dalika ha u tawaaduca buu leeya sheekhu wagayra dalik yani wixii intaas dheer oo dhan xataa ninka daalibka ah hadduu faadil yahay oo mafduulku uu macalimka uu yahay macalimka waa in la waa in la tawqiiriya buu leeyay wayatawaadaca lilcilmi cilmiga ha u tawaaduco fa lilcilmi tawaaduciisa oo cilmiga u tawaaduco yudrikuhu yudriku lcilma cilmiga saasuu ku haleelaya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku haleeshiinaya waqad qaaluu waxay dhaheen alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali alcilmu cilmigii xarbun lilfata almutacaali xarbun bimacnaa dagaal lilfata almutacaali ninka iskibrinaya cilmigu waa la dagaalamaya cilmigu ah, u joogsan maayo waay waa ka horje waa kasoo horjeeda kasayli biyaha qulqulaya ama wadiga ama biyaha durdurka ah xarbun lilmakan alcaali sida meesha sare ay biyaha duldulaya ama biyaha dureeraya ay u celinayso yani meel dhulka biyuhu ay ku dureeraan waa dhulka hooseeya ee mutawaadica laakiin dhul sare biyo biyuhu ma fulayaan soo maaha sidoo kale cilmigu nin iskibriyey geli maayo ujeedada taa waay ujeedada taa waay nin iskibriyey oo isfaanfahanayey oo wax ismooday cilmi ilahay ma siinayo wey horaan maqli jiray maxay odhan jireen laba laba wax bartaan almustaxi walmustakbirna waa la odhan jiray alistixyaa iyo xishoodku sidiisu manhib ma aha waa waa mamduux waa sifo wanaagsan nabiga arkay caleyh salaatu wasalaam sida xadiidka saxa ku timi si nin kaloo ninkana ka waaninaya walaalka waaninaya xishoodka oo le war xishoodka badan iska dhaaf kan kan markaasuu yihi dacu da fa ina alxayaa laa yati ila bikhayr xishoodku wanaag moogiyo wax kale la iman usmaayo marka xishoodku waa loo baahanya laakiin xishoodka keenaya inaadan waxbaran waa madmuum waa madmuum waa mid madmuum ah oo aan wanaagsanayn in xishood awgiisa aada maaragtay masale aada weydiin lahayd ama aada baran lahayd aada uga tagto marka waa wayanbagii an yanqada limucalimihi waxaa wanaagsan inuu mucalimkiisa u hogaansamo wayushawirahu fii umuurihi umuurtiisa inuu kala shawro xataa aynan arrinta darsiga khusaynin xataa arintiisa caadiga ah arrin baan damacsanahay waxbaan rabaa inaan gato baabaan guursanaya meel heblaan ka dhacaya kana lahay macalimo balila tale waa inuu yidhaha macalimkiisa waa inuu la shawra wey wayaqbala qawlahu qowlkiisana waa inuu aqbalaa uu iskala shawraya la tashanaya kaliya ma aha waa inuu hadalkiisa uu arkaa inuu ka sawaabsan yahay kan mariidi mariidkaoo kale wey alcaaqili mariidku waa kala duwan yihi mariid baa caaqil ah nin jiran oo caqlilah jira ninka jiran caqliga leh yaqbal wuxuu aqbalayaa qowla abiibi abiibka dhakhtarka ah annaasixi ee naasixa ee xadiqa haddana aad wax u yaqaan wuu aqbalaya wuu aqbalaya saas yeel haduu yiraa daawadaas walow dawadu haba ahaato dawo kharaan oo dhib badan walow camaliya jaraaxiya operation ha noqoto qowlka uu abiibka xaadiqa ah oo naasixa uu yiraa mariidka caqilka u aqbalaya sidoo kale adigana macalimka waa inaad hadalkiisa aada aqbashaa wahada awlaa kana ka awlaysan wallahu tacala aclam salaad maa la gaari bacd الصلاة in shاء allah subxaanaka allahuma wbixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk